istiqaama marka xaal haddaad dabaqad kastoo muslimiinta ka mida aad ku lug leedahay saad diinta ugu sugnaan lahayd daliil baa lagu hayaa daliil haddaad bukaanaa tahayna nebi ayuub baa u daliila nebi ayuub siddeed iyo toban sanuu bukaan ahaa geed hoos jiifay marna ilaahay daacaddiisa iyo digrigiisa ma daynin يا قومنا هبوا لنصر إلهكم ونبيكم وشريعة الإحسان الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا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 nool qaar cedceday caabudaan qaar dayaxay caabudaan qaar dab ay shiteen bay caabudaan qaar biyo meel biyo meel maraya bay caabudaan qaar baa lo-da caabuda lo-da qaar baa saliib bay caabudayaan qori iyo dhagax isku gegeeyeen ayay baahidooda u sheeganayaane ilaah moodayaan qaarna waxba maba caabudaanba iska nool yihiin way iska cunaan way iska cabbaan way isfuulaan way dhalaan way dhintaan dadka nuuciyadda faraha badan leh adduunka dusheeda inagula nool ayaa ilaahay jalla wacalaa innaka uu inaga dhex doortay uu inaga dhigay dad muslimiin ah kula mawluudin yuuladu cala alfitra buu nebigu uhi ilmo kasta oo dhasha fidrada islaamka ayuu ku dhalanayaa fitradiisa isagoo alla ay taqaana ayuu dhalanayaa ama labadiisa waalid unbaa yahuudi ka dhigi buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam ama nasraani ka dhigi ama majuusi ka dhigi ama maaragtaanay wax kale ka dhigi waa biadda qofku kolba bulshada uu ku dhex jiro ayaa saameyn noloshiisa ku yeelanaysa waa ilaa ilmo kastoo adduunkan yimiday isagoo fidradiisu alla ay taqaano ayuu dhalanayaa marka ilaahay jalla wacalaa innaka wuxuu naga dhex dhaliyey dad muslimiina oo meel walba masaajidii inooga dhisantaoo addinkii laga maqlaayo islaamnimada marka ilaahay baa bixiya yaa bixiya haddaan nicmo kale laynoogu darin oo iyada keliya laynagu dhaafo ayadaa nicmo inoogu filan diinta islaamka nicmo kuugu filan nebigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay xadiid maalinka qiyaamaha dadka adduunyada soo maray kii ugu barwaaqo badnaa ayaa la keenay buu nebigu yihi kaasoo laakiin ahla naar oo naar loo sii wado hal mar keliya ayaa la qaadi oo deedna naartaa la gelin waa laga soo qabanoo la weydiinoo lagu odhan doonaa weligaaya allaha intaad adduunyada ku noolayd wax barwaaqa aya nicmada ma ku soo martay may buu leeyahay ilaahay baan ku dhaartee badhaadhe iyo barwaaqa haba yaraatee anigu maba arag buu leeyahay waa dadka adduunyada soo maray kii ugu barwaaqada badnaa iyo ugu nicmada badnaa ayaa la keenayaa maalinka qiyaamaha laakiin isagoo ahlu naar ah hal mar keliya oo naarta la geliyo laga soo celiyey ayuu nicmadii adduunka taallay oo dhan ku halmaamay waxaa kaloo lala iman buu nebigu yihi dadkii adduunyada soo maray kii ugu nolosha adkaayo ugu xaggiisa ugu imtixaanka badnaa ee adduunyada dusheeda dadka lagu imtixaamay kii ugu nolol liitay ugu nolol hooseeyey kaasaa banka qiyaama la keenay laakiin isagoo ahlaljanna ah hal mar keliyaa jannada la gelin oo laga soo celin oo la odhan doona intaad adduunyada ku noolayd dhib iyo rafaad iyo mashaakil ma la kulantay hal mar intuu isaguna ilaahay ku dhaarta ayuu leeyahay maya ilaahay baa ku dhaartay wax dhibaato maba arag buu leeyahay anigu adduunyada nicmaddeedii oo dhan kii la siiyey ee dadka adduunka soo maray ugu nicmad badnaa maadaamu gaalnimo adduunyada uu ku noolaa uu gaalnimona ku dhintay hal mar keli oo naarta la tusoo la geliyey ayuu nicmaddii oo dhan ku halmaamay dadka adduunyada soo maray kii ugu nolosha adkaana oo islaamnimo iyo iimaan iyo tawxiid la dhintayna hal mar keli oo jannadii la tusay ama jannada intoo la dhex joojiye laga soo celiyey ayuu mashaakilkii adduunka ku soo maroo dhan ku halmaamay marka islaamnimada ilaahay baa bixiya ilaahay baa islaamnimada inoo qadaray waa inaan diinta islaamka aan ilaahay ugu mahadino weeyaan oon istiqaamo ku yeelana istiqaamo diintu waxay u baahan tahay in lagu sugnaado istiqaamadana qur-aanka ilaahay meelo fara badan baa ilaahay kaga hadlay oo nebigeena moxamed calayhi salaatu wasalaam amar baa lagu siiyoo la yidhi fastaqim kamaa umirta waman taaba macaka adiga muxamadow diinta ilaahay kuu doortay islaamnimada ilaahay ku siiyey ee shaqana lagaaga dhigay ku toosnow baa nebiga lagu yidhi oo ku toosnow oo ku qumanow adigayo ciddii ku rumaysay ku raacdayba waxaa laynaga rabaa diinta inaad ku sugnaataan oo istiqaamo ku yeelataan nebigeenna calayhi salaatu wasalaam ninbaa u yimid oo yidhi qul lii fi lislaami qowlan laa as'alu canhu axadan hayraka yaa rasuula allah diinta islaamka qowl iga dheh oo meel iiga taabo meeshaasoo adiga dabadaa cid dambana aanan weyddiinnin markaabuu nebigu yidhi qul waxaad tidhaahdaa aamantu billaahi ilaahay baan aaminay oo ilaahay baan rumeeyey kamaa huwa biasmaa'ihi wa sifaatihi jalla wacalaa umma istaqim deedna ilaahay markaad rumaysid ee diinta islaamkana aad rumaysid ee diin u qaadatid ku toosnow oo ku sugnow baa lagu yidhi laanna adduunyadani waa daar dadka lagu imtixaamayo siday maalmuhu isku bedelayaan ayaa bini aadamkan xaalaad waxa la soo darsaaya kala nucnuuca sida maalinka iyo habeenku isku daba socdaan ee jiilaalka iyo guguna isku daba socdaan ee abaarta iyo barwaaqaduna isku daba socdaan ee habeenka iyo maalmuhuna isku daba socdaan ayaa bini aadamkan imtixaanka la soo darsayana waa isdaba soconaya isaguna ma kala go'ayo bil keliya hal bil ayaa bani aadanku xaalad keliya ku wada jiri karaya bisha waxaa laga yaabaa toddobada cisho horeysan inaad faraxsanaatid toddobada dhaxana maaragtaan wax kaa murugsiyo aad ay kula kulmaan ood murugootid toddobada ku xigtan inaad caafimaad qabtid toddobaadka dambena waxaa laga yaabaa inuu xanuun kugu dhaco xumad xumadii lafagaraacad la dhacdo waa xaalaad nolosha dhan caynkaas waxaa laga yaabaa sanadkan inaad ahaatid sabool faqiira kal dambena waxaa laga yaabaa inaad xoogaha jeebadaad ku haysatid adduunyo yar sanadkan waxaa laga yaabaa inaad ahaatid nin dhalinyaro ah kal dambena waxaa laga yaabaa inaad noqoto nin xaslay oo reer leh sanadkan waxa laga yaabaa inaad ahaatid nin caafimaad qaboo boodayoo ordaya kal dambana waxaa laga yaabaa inay ku qoran inaad jiiftood sariirta dul taallo sanadkan waxaa laga yaabaa inaad ahaato kuwa noolnoole adduunka dusheeda dul dultaltallaabsada kal dambana waxaa laga yaabaa inay ku qoran tahay kuwa dhimanaya qabriga ku jira inaad ka mid noqoto wamaa tadri nafsun maada tagsibu gadan wamaa tadri nafsun biayi ardin tamuut ina allaha caliimun khabiir beritoole waxaad kula soo darsayo adigu ma ogid meesha qabrigaagu noqonayna adigu ma taqaanid ilaahay waa caliim waxaa maanta adduunyada ka dhacayana isaga oqoon u leh waa khabiir weeyaano waxa wali adduunka aanan ka dhicine ku soo socdana ka keliya oga yaqaana waa ilaahay tabaaraka wa tacaala marka daartan waa inaad ogaataa waa daar alikhtibaar ardayga iskuulka markuu sagaal bilood uu dhigto kalaaska bisha sagaalaad wuxuu fadhiisanayaa waa ikhtibaar imtixaanka maxaa looga qaadayaa waxaa la kala saarayaa kee dadaalayey kee baana aan dadaalayn midna marka uu baasaya kee baasaya marka kii dadaalaya tacliinta u soo jeeday ee nidaamka madarasada iyo iskuulka ilaalinaya waxbarashada ku dadaalayay imtixaanka markuu u soo fadhiista uu baasaya kii kale suuqa iska jooga ciyaarayeyna kaasina uu ku dhacaya marka ardayga fariidka ee maaragtaanay wanaagga badan leh ee waxbarashada ku fiican ee mutqinka iyo ardayga baliidka marka halka lagu kala saaro imtixaanka adduunka dusheedana waxa imtixaanka ilaahay xaggiisa uu nooga keenkeenaya wax kale maaha waa layna kala reebaya marka ayaa iimaanka iyo islaamnimada iyo diinta ku sugnaanaya oo istiqaamo yeelanaya ayayse dabayluhu qaadayaan lidaalika culimmadu waxay idhaahdaan xagga istiqaamada markay ka hadlayaanna afartan aayadood ee suuratu suuratu lghaashiya ugu dambaysa afalaa yanduruuna ila alibili kayfa khuliqat waila alsamaa'i kayfa ruficat waila aljibaali kayfa nusibat waila alardi kayfa sutixat fadakir inamaa anta mudakir afartaa aayadood bay culammadu ku leeyihiin waa sifaad laga doonaya qofka muuminkaa sifada qur-aanka lagu sheegay haddii xayawaan lagu sheegay haddii buur lagu sheegay haddii sama lagu sheegay maqsuudku samada ma aha maqsuudka waxaa loo jeedaa ayuhalbashar baa lagu leeyahay afalaa yanduruuna ila alibili kayfa khuliqat geela may fiiriyaana baa ilaahay yidhi oo sidaan u abuurna may eegaanee ku cibro qaataana sifada u geeluu leeyahay waa maxay waa tawaaduc dhul isdhig geelu ma kibro kibir geelu maalmo dhan biyaha ka ilaalinaysaa oo kula qadayaa adigu biyola'aan ma noolaan karaysid laakiin isagoo shan iyo toban maalmood waxa laga yaabaa geelu bilaa biyo inuu kula socdo uu ku adeeco weliba adiga maaragtaane amarkaagana uu qaato awr dhan baad arkaysa ayuu ilmo yar hoggaanka intuu qabta buu fadhiisinayaa uu fadhiisan uu kicinayaa uu kacaya rarku saaraya uu qaadaya wa taxmilu ahqaalakum ilaa baladin lam takuunuu baaligiihi ilaa bishiqi alanfus inna rabbakum la ra'uufun raxiim markaase culayska ayay nii qaadaysaa baa ilaahay yidhi culayska reerahaa ku guuraya waa safiinatu saxraa bay carabtu yidhahdaan geela waxaan bini aadamku ay sameeyaan oo dhan sancada ilaahay u dhigmi maayaan waxaan adduunka bini aadamku ay sameeyaan bilaa biyo ma socon karaan bilaa betroolna ma socon karaan ma socon karaan bilaa sawaaqna ma socon karaan laakiin awrka adigaa fuulaya deedna uu ku kaxayn baabuurka adigaa weecin laakiin awrku jarka isagaa ka weecan dameerka maadaa weecin mise isagaa weecanaya isagaa weecanaya markaasaa lacaayi u leeya hor cadhoon maayo kaa tegi maayo uu kuu khidmaynayaa waad soo kaxaynaysaa isagoo imminka dhaankii ka yimid oo laga keenay dixdii oo qarbiddadii laga dhaadhiciyey baa haddana qarbidka lala saarayaa waan daalay muu odhanayaa waalkhayla waalbiqaala waalxamiira litarkabuuha waziinatan wayakhluqu maa laa taclamuun ilaahay baa kuu sakhiray tabaaraka wa tacaala marka lagu leeyahy afalaa yanduruuna ila alibili kayfa khuliqat waa inaad eegtaa sifaadkooga waa inaad eegtaa sifada ilaahay ku abuurgeela waa maxay in nirigta lagu sii daynayaa hashi markay godlato ayaa nirigta laga qabanayaa deedna ninka geeljuruuh gorofkiiba la hoos imanaya ciyaalkiisiiba caanaha uga maalaya iyada ilmahaygiina halkanuu eegayaayuu ololayaayuu ku soo eegayaa yaa kuu sakhiray marka harraati keliya ka soo hadhi mayside laakiin waa taskhiir taskhiir ilaahay baa kuu sakhiray marka ilaaha kuu sakhiray adiguna ha iloobin baa lagu leeyahay ina aadanow geelu markaa tawaaduc buu leeyahay tawaaduc dhul isdhig adiguna muuminow waa inaad ahaataa qof hayina oo layina xayin layin qof dabacsan oo jilicsan oo kibir aan lahayn waa inaad ahaataa oo mutawaadica oo tawaaduc badan waa sifaadka marka ilaahay qofka muuminka uu ku jeclaado xagga tawaaducana waxaa lagu leeyahay geela kaga dayo wa ila asamaa'i kayfa ruficat xagga himmadda sarraysana waa inaad samada eegto oo samada aad ku dayataa samada wax walba hadii lagu gano ma la gaadhi karaa lama gaadhi karo muminka hamigiisu waa inuu sarreeyaa hadday aakhiro noqotana waa ilaahay jannat alfirdows aad weyddiisataa hadday adduunyo noqotana adduunyada laftigeega gacmaha laabo oo seexo oo bini aadanka gacanta hoos dhiga laguma leh waa inaad shaqaysataay waa inaad xoogsataa ood himmadaadu ay noqotaa inaad naftaada keliya aad waxtarine ummadda muslimiinta oo dhan baa lagaa rabaa inaad waxtar u yeelato waila aljibaali kayfa nusibat buurahana buuraha sida dhuka loogu qotabiyey eeg dabayl baa iman buurta ma dhaqaaqayso duufaan baa dhici buurta ma dhaqaaqayso kulayl baa iman buurta ma dhaqaaqayso abaar baa dhici buurta waa buur waa inaad xagga istiqaamada ku sugnaanta ilaahay amarkiisa aad ku sugnaanayso ee diinta islaamka aad ku sugnaanaysid waa inaad yeelataa sifada buurta waa inaad yeelataa sifada warqadaha ha yeelan warqadaha sifaadkooga waa caynkee warqadda halkaa taalla dabeeshu xaggaa markay ka timaadana gidaarkaabay ku ligtaa xagga bariga markay ka timaadana gidaarka kale ku ligtaa dabayshu inay ku qaadqaadin immaca ha noqonina buu nebigu yihi immaca ka maaragtaana dadkan anigu aan la socdaa ka qof walba yidhaahda anigu macagaan ahay ha noqonina buu nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kee waa ka odhanaya dadku hadday wanaagsanaadaanna dee waan wanaagsanaanaynaa dee dadku hadday xumaadaana dadka unbaa ka mid noqonaynaa ha noqonina buu nebigu idhi kaas walaakiin watinuu anfusakum baa nebigu idhi naftiinna wadada xaqa ku suga buu nebigu leeyahu diinta ilaahay qabsada oo diinta ilaahay istiqaamo ku yeesha dadku hadday wanaagsanaadaanna loo wanaagsanaada buu nebigu idhi dadku hadday xumaadaanna ha xumanina buu rasuulku yidhi soomaalida aad tidhahda dameeridhaan raacday ha iska cid walba dhangaagaalaha noqon kalba dhinac lagaga dhifto maaragtaanay wararka adduunyada iyo wararka siyaasiyiinta dameerka magaalooyinka dhexdeeda biyaha lagu dhaansado labadaabaa laga xidhaa maxaa looga xidhaa ya inuu xaggaa iyo xaggaa daymoon labadaasaa laga xidhaa maxaa looga xidhaa hadeer hortaada eeg weeyaan waayo haddii labadan laga dayn lahaa labadan dhinaca laga xidhay haddii laga dayn lahaa baabuurka xagga ka soo socduu arki lahaa uu ka didi lahaa baa la waa loo fikiroo labadaaba laga xidhay adiguna markaad noqoto markay noqoto diintaada islaamka inaad ku sugnaato labadaa dhinac ka xidho waxaad hor hadaf ka dhiganaysaa ilaahay jalla wacalaa inaad raalligelisid ilaahay inaad adeecdid ood eegtid kitaabka ilaahay jalla wacala munazalka iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam ee mutaharada marka waila ljibaali kayfa nusibat buur waa inaad noqotaa buur xagga istiqaamada wa ila alardi kayfa sudixat sifada dhulkuna waa sifadee baa la yidho dhulku wuxuu leeyahay adkaysi buu leeyahy adkaysi adkayso adiguna biyo kulul baa lagu shubi ax odhan maayo waa la qodi ax maayo wasakda adduunka o dhan baa intoo dhulka la qodo lagu shubaa ax odhan maayo baytalmey baad ka dhigatay oo saxaradaadiiyo kaadidaada ayuu kuu qariyaa ax ah, odhan maayo weliba sifada dhulka uu leeyahay taxamul keliya maaha wixii isaga soo galaba dhulku uu badilaa baa layidhi afartaa sifa qur ilaahay markuu kaga warramaya suuratulkhaashiya maaha mawduuca qur sheegay mawduuc sahala hamuudin sifaad baa ku jira meesha tusaalooyin baa lagu leeyaha ka qaado xagga tawaaducana geela kaga dayo xagga culuwa alhimma himadaadu inay sarraysana samada eego samada la gaadhi kari maayo waa adiguna agga xagga sare waa ku xidhnaataa xagga sare dhulka ku xidhnaan waxaa dhulka ka dhacaya iyo hadallada dadka dhulka jooga ay leeyihiin iyo inay ku saamayn xagga samada waxaa lagugu tilmaamay waa maxay warka ilaahay caza wajalla iyo warka nebi maxamed ay kuu sheegeen labadaa war ha ku saameeyaan wixii kale oo dhan ayuuna ku saamayn khabarka ilaahay khabarka nebigu ha ku saameeyaan khabar kale yuuna ku saamayn xagga istiqaamadana buurta eego buurtu ma dhaqaaqdo ha dhaqaaqin adiguna dabayla adduunka dusheeda kugu soo maraya abaar baa iman ha dhaqaaqin diintaada ku sugnow aafooyin baa ha dhaqaaqina diintaada ku sugnow fasaad baa imanaya khaasatan zamankan maanta aan joogno waa zaman khatara weeyaan aalaadkan aan gacmaha ku sidano waa sayf duu xadayn weeyaan waa seef laba aflaya xaggaa haddaad u qaadatana way ku goynaysaa xagga khayrka haddaad u qaadatana adaa ku goynaya fasaadkii awal meelaha loo samaystee la tegi jiray iminka waxaa laga dhiga kelikelin qof walba gacanta loo sudhay marka waa zaman alfitan uu nebigu soo sheeguu yidhi calayhi salaatu wasalaam baadiro bilacmaal camalka saalixa u degdega war camalka wanaagsan u degdega buu nebigu yidhi satakuunu fitanan ka qitaci leyli almudlim habeenka saacadba saacadda ka dambaysa sida usii kala mugdi badan tahay ayaa zamanba zamanka uu ka dambeeyana fitanta ayaa sii siyaadi doonta buu rasuulku yidhi waxaa iman doonta buu nebigu yidhi inuu ninku waabariisto inuu galabaysto isagoo iimaan qaba waaguna u baryo isagoo gaaloobay saaka waxaa ku jiray acmaal ilaahay u dhowaynaysa galabtiina waxaad ku arkaysaa isagoo ku jira amaashii dhannida lagu gaaloobayey yusbixu rajul mumina wa yumsi kaafiran waa bii-adda weeyaan subaxdii khayr buu ka shaqaynay ood ku aragtay galabtana macaasiya shar buu ku dhex jiraa waa saas rasuulku ridwaan ullaahi calayhim ajmaciin waxay eegi jireen baa la qofku marka uu dhimanaya wuxuu ku khaatimaystay eegi jireen baa la ma meel wanaagsan buu ku dhintay mise meel xun buu ku dhintay marka gellinka hore muumin buu ahaa gellinka dambe siduu gaal u noqonaya gellinka dambe khayr gellinka hore khayr baad ku aragtay gellinka dambena waxaad ku arkaysaabaa laga yaabaa acmaashii dadku ay ku gaaloobeen inuu ku dhex jiro yabiicu diinahu bicaradin min addunya buu nebigu uhi diintii sii dhannayd wuxuu dhaafsanayaa dheef yaro adduunyada lacag yar waxaan xasuustaa beri jamaacan ka dirnay jabuuti khaarijina oo ilaahay darti u socota waddanka malaawi la yidhaha bay ku baxeen markaasaa loo sheegoo lagu yidhi meeshan waxaa waddankan xero qaxooti oo dad soomaaliya ay joogaan ayaa ku taalla jamaacaddii halkii bay ziyaarteen looma ogolo meesha inay galaan masaajid u dhow baa lagu dejiyey way bouqdeen dadkii bay la hadleen oday baa markaa jamaacadii galabtii u yimid oday ordaya markaasuu adeerayaal adeerayaal inankaygii yaan ya ayaa gaalnimo qarka u saaran kaalaya ila bouqda oo ku xajiya diinta islaamka inuu iga gaaloobine oo adeer adigu muslim baa tahay soomaalina waa tahay ha inankaaguna waa muslim oo adigaa dhale sooma ha hooyadiina muslimad soomaaliyeed ha siduu u gaaloobi todobaadkan qolooyinka ay hay-addu ay qaadayso ee dhulka gaalada loo dhoofinayo ayaa magaciisa lagu sheegay inuu ku jiro hay-adduna dadkaa ma qaado ma dhoofiso ilaa shuruud bay ku xidhaa shuruudda ay ku xidhaysa waxaa ka a ah kitaabka qur-aanka intoo dhulka loo dhiga la ku joogso laa ilaaha ila allah haddaad socotaan cajiib baad arkaysaan markaasay jamaacaddii waxay yidhahdeen annakaa buuqanayne adigoo adeer iska fadhi noo tilmaam meesha uu ka degan yahay xerada markaasuu farta ugu fiiqu uhi qolkaa buu ku jiraa halkii bay ugu tegeen waa nin dhallinyaro ah oo dadkeennaa marlani markuu jamaacaddii arkay buu ka yaraa iska qoslay wuxuu uhi cidda inii soo dirtaan ogahay buui cidda iniga dambaysa ini soo dirtay baan garanayaa waayo de waa aabbahay buu inigu soo yidhi uu gaaloobayaa anuu ma gaaloobaya buu yidhi laygu xidhay waan ku dhoofayaa uun laakiin diinta qalbigaan ku haysana qalbiga may ka baxaysaa buu yidhi warkaa ma soconaya yabiicu diinahu bicaradin nabiy llaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam hadal afkiisa kama odhan ilaa wuxuu nebigu sheegay waa la arkayo ogaada waa min mucjizaatihi calayh salaatu wasalaam mucjizaadka ilaahay nebi maxamed uu siiyey baa ka mid ah inuu waxyaabaha iman doonaa uu ka sii warramo marka fitan baa socota zaman alfitan baan galla inaku maanta marka muuminku waa inuu eega mar walba waa inuu ku dadaala istiqaama cala addiin ku sugno uun islaamka yadaad ku dhargi khayr oo dhan diintuu ku jiraa barwaaqo haddaad doonay diintaada ku sugnow qisas fara badan ilaahay qur-aanka inoogu sheegay qar boqortooyaa lagu ibtileeyey boqortinimadii la soo daristay diintooda kamay leexin waa nabi suleymaan alayhi salaam qisadiisa akhriso haddaad leedahay anigu madax baan ahay oo zamanka ninka madaxu diinta islaamka inuu ku dhaqmo dadkiisana uu ku dhaqo way adag tahay haddaad leedahay nebiyullaahi suleymaan calayhi salaam qisadiisii baa qur-aanku kuu qayxee akhriso oo culammada weydiiye boqor afartii ninee adduunka u soo talisay nin ka mid a ah ayuu ahaa weliba mulkigiisu ma ahayn mulkigan bini aadamka keliya ay haystaan mulki rabbaaniya buu ahaayoo ilaahay baa siiyey oo waxaa ka mid a ah mulkiga nebi sulaymaan khalqiga adduunyada ku nool oo dhan baa lahoos keenoo loo sakhiray dabaysha ayaa loo sakhiray cafaariidda jinka ayaa isaga u shaqaynaysay shayaadiinta ayaa aqaladana u dhisaysay badaha intay u dhaadhacaanna jawaahirtiiyo dhaymanka u soo saaraysay hadalka shimbirahoo dhan buu nebi sulaymaan uu yaqaanay wa ya ayuha annaasu cullimnaa mantaqa tayri wa uutiinaa min kulli shay inna haada lahuwa alfadlu almubiin waxushira lisulaymaana junuuduhu min aljinni waalinsi waatayri fahum yuusacuun xataa idaa atow calaa waadi nnamli qaalat namlatun ya ayuha nnamlu idkhuluu masaakinakum laa yaxtimannakum sulaymaanu wajunuuduhu wahum laa yashcuruun fatabasama daaxikan min qowlihaa boqortooyaday ilaa halkaa gaadhsiisa maxaad u malayn quraan hadlaysa hadalkaygii la maqashiiye waar boqor nuucaay adduunka ma jira ma soo maray may hadduu soo marayna waa sulaymaan calayh salaam cid kale maaha nebi sulaymaan nebigaas mulkiga intaa leg ilaahay siiyeyna ilaahay daacaddiisu ma dhaafin ilaahay dikrigiisa ma halmaamin hal maalin keliya qur ilaahay ku sheegay fii suurati saad waxaa la farduhu aad u jeclaa dabcan fardahana waan jecellahay fii kulli zamana farduhu waa shay qaaliya fardihiisii ku geli jiray ayaa sidaa loo soo hormariyey baa la yidhi saacaddee saacaddu ilaahay dikrigiisa uu samayn jiray wasabbix bixamdi rabbika bilcashiyi waalibkaar saacaad waxaa jira ilaahay lala munaajoodo waa gellinka hore iyo gellinka dambe weeyaan waa inuu qofka mu'minku gartaa saacado waxaa jira ilaahay uu noo jideeyo la doonayo inaan adduunyada intuu ka imanno masaajidda soo galnoon ilaahay u dhowaannoon ilaahay la munaajoonno saacaddii dikriga uu samayn jiruu rabbigii la munaajoon jiray ayaa fardihiisa sidaas sidaa loo soo hormariyey faqaala inii axbabtu xuba alkhayri can can dikri rabbii xataa tawaarat bilxijaab rudduuha calaya fatafiqa masxan bisuuqi walacnaaq waa ka ilahay qur-aanka ku sheegay fardihii baa la hormariyey wuxuu ihi fardahaa aad i hormariseen waxay iga mashquuliyeen ilaahay xuskii bay iga mashquuliyeen buu yidhi dikrigii aan ilaahay xuskiisa aan qalbiga markaan dikrinaya aan ka macaansanayey ayay iga mashquuliyeene kulligood ii soo celiyay buui ii soo celiya korkaan ka wada jarayaaye waxli wixii daacadda ilaahay ka mashquuliye nebiyadu qoortay ka goynayeen innaga salaaddaan tukanaynay imise jeer baa dukaanadeenu naga mashquuliyeen dukaanadayna weli ma bixina ninkee baa u bixiyo odhan kara dukaankaasi mar alli markaan salaada galaan ku sahwiyaa ee ilaahay dartii baan u bixiyey ma jiraa ma dhici kartaa ma dhici karto fardihiisii uu ku xaragoon jiray ee weliba jihaadka uu ku geli jiray ayaa markii sidaa loo hormariyey waxay ka mashquuliyeen oo qalbigiisii ay illowsiiyeen macaankii markuu ilaahay xasuusanaya uu qalbiga ka macaansan jiray illowsiiyeen markaa buu yidhi igu soo celiya ii soo celiya buu oo maxaa dhacay soo celiya waa la soo wada qabtay qoorta ka wada gooya buu ilaahay bay iga mashquuliyiin daacadiisii marka haddaad madax tahayna madaxda waxaa la doonayaa inay ku daydaan nebiyullaahi sulaymaan calayhi asalaam mulkiga intaa leegu haystay xaqi ilaahayna uu ku gutay xaqii bini aadankana uu ku guto uu ku ilaaliyey baa la yidhi xaqi ilaahayna ma dayicin xaqii bini aadanku ay ku lahaayeenna ma dayicin waxauna ka baxay adduunka isagoo nebiyo mursalo ilaahayna uu raalli ka yahay waa qur-aanka ilaahay ku sheegay istiqaama markaa xaal haddaad dabaqad kastoo muslimiinta ka mida aad ku lug leedahay saaad diinta ugu sugnaan lahayd daliil baa lagu hayaa daliil haddaad bukaanaa tahayna nebi ayuubbaa u daliila nebi ayuub siddeed iyo toban sanuu bukaan ahaa u hoos jiifay marna ilaahay daacaddiisa iyo dikrigiisa ma daynin mali nebi rasuula waa la ikhtibaaray toddobadii hablooduu lahaa mar keliya laga wada dilay oo nafta laga wada qabtay uu iska sabray toddobadii wiiluu lahaana mar keliya israaceen uu iska sabray beerihii iyo tijaaraddii iyo xooluhuu lahaay oo dhan mar keliya laga qaaday uu iska sabray markaasaa jidhkiisii walibana xanuun lagu riday uu iska sabray xanuun nuuceeyaa gaadhay waxaa la idhi jidhkii intuu dhamaaday harigga lafahaas ku dheggan bas markaas wax ehela waxaa usoo hadhay xaaskiisii markaasay qaraabadiisi ku yidhaahdeen ama magaalada adigu nooga bax ama annaku ha kaaga baxno may ana iniga fududo iniga tegaya buu idhi way tukubisay bannaankaabay u saartay geed bay hoostiisa dhigtay siddeed iyo toban sano ayaa culammada qaar sheegaan ayuu geed hoos jiifay subaxdii bay ka tegaysay magaaladay u soo noqonayso dadkii u shaqayn jirtay aqalladay ka shaqayn jirtaa la yidhi wixii mushqayeed la soo siiya intay soo ugu soo iibiso khubs ayay iyo idaam ayay markaa nebiga ugu keeni jirtay geedka hoostiisa markaasay ku tiraahdaa ayuubow xanuunkan halkaa ku gaadhsiiyey in ummaddii iyo dadkeennii ay bannaanka inoo soo tuuraan nebi ducadiisa la aqbala ayaa tahee ilaahay maad noo barida ha kaa qaada xanuunkan oo dadka ha ku dhex noqone markaa buu ku yidhahdaa toddobaatan sanaan barwaaqo ku soo jirne ma inta yar baan u adkaysan kara laanahay buu yidhi barwaaqadii buu xasuustay isagu waa sunnada ilaahay daa'iman qofka u fiirsada ma inta nicmad aan haysanno ayaa badan mise inta dhibaatadu nagu dhacda ayaa badan midkaa badan nicmadaa badan marka ambiyadu nicmaday eegeen mar walba deedna muncimka marka way ka xishoonayeen ilaahay way ka xishoonayeen marka abuu xaaskiisu ku yidhi toddobaatan sanaan barwaaqo ku jirnee maa muddada yar baan u adkaysan kari laanahay ayadoo magaalada ku maqan maalin maalmaha ka mid ah, labadii dad isaga ugu dhoweedee qaraabadiisa ah, ayaa markay u yimaadeen sheeday ka joogsadeen baa la yidhi mid baa yidhi markaa war u dhowaani mayno xanuunkiisa inuu nagu soo tacadiyaan ka baqaynaaye malaha dembi wuxuu galay ninkani dadku aynan gelin ereygaasuu markaa nebi ayuubuu maqlay kolkay ka noqdeen ayuu gurguurtay uu gurguurtay dabeedna meeshuu ku xaajoonaya markuu ku soo xaajooday geed kale geedkii uu ka yar dhaqaaqo xaggaabuu uga dhaqaaqay halkaabuu markaa ku ducaystay baa la yidhi ducadiisuna waatan qur-aanka ilaahay noogu sheegay fi suurati alambiyaa waid naadaa wa ayuuba id naadaa rabbahu annii masaniya duru anta arxamu araaximiin ayuub calayhi salaam rabbigiibuu u dhawaaqay oo rabbigiibuu la munaajoodu u qayla dhaan dirto markiiba wuxuu yidhi ilaahu aniga dhib isoo gaadho itaabatee adiguna kuwa naxariista kaugu naxariis badan baa tahee ilaahu dhibkaa iga qaad buu yidhi ilaahay markiiba ducadiisi waa ka aqbalay baa la halkii uu joogay baa lagu hi lugtaada dhulka ku dhifo urkud birijlika siddeed iyo toban sano nin jiifay xanuunsanaa awoodda jidhkiisa ku jirta ee dhulka markuu haraatiyey biyo uu kaga keeni karaa waa awoodee yani adagu asbaabtii la kaalay weeyaan annagaa biyaha soo saarayne dhugtaada yar dhaqaaji bas asbaabtan adduunyadan arkayno oo dhan nidaamka ilaahay baa ku dhex jira asbaabtan sida jirka bini aadamka ruuxdu ay ugu dhex jirto ayaa asbaabtan adduunka aad arkaysaan nidaamka ilaahay baa ku dhex jira marka nidaamka ilaahay isheennu ma qabanayso qudradda ilaahay baa caalamkaa maamulaysa lugtii buu nebi ayuub saa u dhaqaajiyey dhulkuu ku celiyey labada lugood dhexdooda biyo ka soo baxeen baa la yidhi laba iloodoo biyaa ilna waxaa la yidhi ku maydho ilna waxaa lagu yidhi acab uu maydhay jidhkiisii waa cadi uu cabbay caloosha iyo gudaha wixii xanuun kaga jiro dhan baa bannaanka uga soo baxay uu soo kacayba mar keliya xaaskiisiibaa magaalada ka timiday way ku wareegtay iyadoo xishoonaysa markaa waxay tidhi oday ayuub la odhan jiray oo bukaan ahaa oo muddo dhowr iyo toban sannaha halkaa aan la joogay oo maanta aan ka tegey magaaladaan ugu maqnaayo maqnaayoo aan u shaqo tegee miyaa miyuu dhintay ma dugaag baa qaatay weliba dhallinyarnimadiisiina adigu aadkuugu ekaaye formigiisii baad leedahe markaasuu yidhi ayuubu aniga buu ka yidhi ana ayuub ana ayuub ayuub kii aad kaga tegtay sariirta dusheeda ee jiifay ee kici kari lahaa waa isagii duaan ducaynay ducadii baa ilaah noo aqbalay buu yidhi istiqaama dadku diintooda ku sugnaadaan waxaad ogaataa xaaladdu hadday timaado xaaladdu wax daa'ima maaha kaal hore waxaan leehay bisha bisheedii adduunka corona la sheegay wadanadeenna soomaaha cabsi baa la yar dareemaya aawa iminka muu jiraa war muu waxaad ogaataa marka war waxaan adduunka imanayo dhan waa xaalaad xaalaad bay dhahdeen eshiyaanku luqada carabiyaduna waa al axwaal ilaahay baa keenaya marka axwaashan sida adiga laguu abuuray ayaa xaalaadkan adduunka bini aadamkan la soo darsaayana ilaahay baa abuuray barwaaqada ilaahay baa abuuray abaarta ilaahay baa abuuray xanuunka ilaahay baa keena caafimaadka ilaahay baa keena amniga ilaahay baa haya colaadda ilaahay baa keena mar waxayna soo martay magaaladeenna hargeysa maanta nabadda aad ku haysataan ree hargeysaw ilaahay ugu xamdiya quul alxamdulilah dhahada mar waxaan imid anigu daanta xaggaa wixii ka xiga magaaladani hal qof una socon hal qof dameer iyo ay uun dhulkay nagaga soo baxaysa qalada dhexdooda maantana ilaahay fadliga dhinac walba waataa magaaladii u ballaaratay madaaristii macaahidii masaajidii ganacsigii dee shukriga in la badiya soo maha waa ilaahay ku mahadino marka axwaal hadday timaadda maaha wax daa'ima ogow waa waxayna soo maray uu tagaaya habeenkuu ku soo maray uu baxayaa famahma taala allaylu falaa budda min tuluuci alfajar famahma taala alcumru falaa budda min dukhuuli alqabr weligiiba habeenku ha dheeraadee waa beri unbaa ku xiga weligaaba noloshu ha kuu dheeraatee geeri uunbaa ku xigta sidaasoo kale weeyaan haddaad barwaaqo maanta aad ku jirto xaaladdaa barwaaqada ka faa'iidayso oo ilaahay ugu dhowow haddaad abaar iyo saboolnimo iyo faqri ay kula soo darsaan ahe iyada lafdigeegu waa xaalad ilaahayba kugu eegaye ka faa'iidayso ilaahay ugu dhowow culammada islaamka nin ka mida ayaa odhan jiray laba faras baa adduunka ilaahay noo dhigay buu o ilaahay loogu dhawaadaa waa la yaabay laba faras laba faras faras magaciisa waxaa la yidhaahdaa ashukur faraska kalena waxaa la yidhahdaa buu ihi asabr adkaysi barwaaqa hadday nala soo daristo waa shakuriyaynaa ilaahay baan ugu dhowaanaynaa barwaaqada balaayo iyo dhibaato qaadi kari maynay hadday nala soo darsaanna waa sabraynaayoo diinteenaan istiqaamo ku yeelanaynaa iyadana ilaahay baan ugu dhowaanaynaa buu yidhi tacaraf ila allaahi fi rahaa yacrifuka barwaaqada ilaahay ku garo abaartiiyo dhibaatada markay kugu dhacdo ilahay ku garan doono adigana marka bukaan haddaa tahay ayuubbaa kuu daliila siduu diinta istiqaamada ugu yeesha istiqaamo ugu yeelo maalqabeen haddaad tahayna kam tujaar baa adduunka soo marto o ehlullaahi oo ilaahay taqaana jaak la khayr dhallinyar haddaad tahayna dhallinyarnimada ilaahaaga ku garo oo todobada ilaahay u hadhaynaya waxaa kamida buu nabigu yidhi shaabun nasha'a fi taacati illaah nin dhallinyaro ah oo dhallinyarnimadiisa ilaahay ku barbaaray ibaadadiisa daacadda ilaahay ku barbaaray dhallinyarnimaduna waa waa qeyb ka mida waallida buu rasuulku yidhi waalan yahay ninka dhallinyaradu markuu dhallinyaro yahay haddii ilaahay uu toosiyo oo ilaahay diinta istiqaamo uu kugu siiyo adduunkani akhiro waad liibaantay ogow fanastaqiim ilaahay amarkiisaan ku toosnaano insha allah dhahada meel fiican baan haystaana oo lumi maayo oo dad muslimiina ayaan dhex joogaa dad muslimiina ayaan ku dhex noolahay oo lumi maayana ha ku degmin nebiyullaahi aadam calayhi salaam isagaba meesha lagu imtixaamay jannada dhexdeeda ahayd jannada meel ka fiican may jirtaa halkaasaa lagu ikhtibaara isaga jannada dhexdeeda fakulaa minhaa xayu shitumaa walaa taqrabaa haadihi shajara fatakuuna min aaalimiin shayddaan ayaa u yimid dee ibliis calayhi alacna deedna u waswaasiyo wuxuu ku yidhi geedkaas cunidiisa lagaa reebay manfacada ku jirta ma kuu sheegaa haa noo sheeg haddaad adiga xaawa geedka aad cuni lahaydeen adiga iyo xawaa laba midun baad noqon lahaydeen an takuuna malakayni aw takuuna min alkhaalidiina laba malag baad noqon lahaydeen ama laba weligood jannada ku waari ayaad ahaan lahaydeen buu ku yidhi waa daakhil aljanna lagu imtixaamay nebi aadam calayhi salaam deedna gafkiibuu ku dhacay jannadii baa laga soo saaray oo maalinka qiyaamaha dadku markay nebi aadam u tagaan ee shafaacadda ay weydiistaan ay leeyihiin abulbashar baa tahay adaana nebiyada ugu horreeye ilaahay noo er, nooga ergee waa ka odhanaya gafkii aan jannada dhexdeeda ku galay ayaaba jannada inaga soo saaray buu leeyahay caabid baan ahay oo cibaadad cibaado badan baan ahoo ilaahay baan caabudaana ha ku degmin baa la yidhi ibliis samada meel ka bannaani ma jirto ilaa isaguba ilaahay buu ku caabuday haddana malaa'igta dhexdeeda isagoo ku nool oo buqcad kastoo samada ku taalla dusheeda ilaahay ku caabudayna isagana halkaabaa lagu imtixaamo lagu fidneeyey ibliis calayhi lacna xataa aadam calayhi salaam markii la sawiray suuraddiisa intaanan ruuxda lagu afuufin afartan sanaa la yidhi ayuu nebi aadan engegayey dhoobadiisii ay engegaysay markaasay malaa'igtu sidaa u egaan way ka cabsadaan markaasay u yimaadaan ibliis calayhi lacna oo malaa'igtu ay u arkayeen inuu yahay ka ilaahay ayaka ugu dhow markaa bay ku yidhahdaan xaamudow ilaahay noo bari oo noo noo noo noo noo noo bari adaa ducadaada la aqbalayaa waayo imtixaan baa soo socdee imtixaanka inaan ku fidnowna ayaan ka baqaynaaye ilaahay noo bari bay ku yidhahdeen imtixaanka inaanan ku dhicino ilaahay naga badbaadiyo markaasuu u duceeyaayuu yidhahdaa ilaahay imtixaanka naga badbaadiyo iyaku u ducayn isaguse isagu iska reebaa ducadii iyakaa loo aqbalay isagiina ikhtibaarkiiba ku dhacay baa la yidhi oo muxuu diiday sujuuddii nebi aadan buu iska diiday marka caabid baan ahay oo meel fiican baan ilaahay ku caabudayaabay culimmadu leeyihiin ha ku degmina waa inaad cabsootaa oo cabsi ilaahay ku caabudaa cabsidaasi markaa waxay keenaysaa inaad diintaada istiqaamo ku yeelatid oqoon baan leehoo cilmi baan leehayna ha ku degmin baa layidhi iyadana ninbaa ninbaa isagana cilmiga lagu imtixaamay isagoo caalima ayaa la fidneeyey deedna markaaba diintiisii qalbiga diintii iyo cilmiguu lahaa qalbigiisa ilaahay uu ka saaray balcaan binu baacuraan ninkii la odhan jiray weeyaan ee bani israa'iil ahaa fii zamani muusa calayhi asalaam fii suurati alacraaf waa ka ilaahay ku sheegay watul calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu shaydaanu fakaana min alghaawiin waxaad uga warantaabaa nebiga lagu yidhi kaladii kii kii reer bani israa'iil ahaa xataa magaciisa ilaahay ma sheegin oo waxaa la siiyey aayaadkayagaan siinay baa ilaahay yidhi aayaad ismullaahi lacdamka la baray ba la yidhi magaca ilaahay ee weyn ee haddii ilaahay wax lagu weydiisto ilaahay ducada uunan soo celinayn ayaa ilaahay ninkaa uu baray baa la yidhi tafsiirka qurtubiga ayaa bacd alculamaa waxay qabaan meel alliya meeshuu eegaba carshiguu ka arki jiray baa layidhi hadduu xaggaa eega carshigu arkayey hadduu xaggaa eega carshiga raxmaanku arkayey hadduu xaggaa eega carshiga ilaahay buu arkayey qolana waxay idhahdeen maya ismullaahi lacdamkaa la baray oo ducadiisaa mustajaabo ahayd madiinat alqudus buuna ku noolaa markaasaa nebi muuse calayhi salaam iyo qoomkiisii waxay dooneen inay qudus ay ka xoreeyaan nimankaa jabbaariinta gaalada niman walaalo oo jabbaariin oo gaalo ah ayaa qudus haysanayay marka nebi muuse iyo qoomkiisa waxay ku dhaqaaqeen inay jihaad intay ku qaadaan qudus ay nimanka jabbaariinta ay ka horeeyaan marka ninkan balcan binu baacuur la odhan jiray ama balcam binu baacuura labadaba waa la yidhaahaye ayay u yimaadeen markaa bay ku yidhaahdeen muuse nagu soo socda iyo qoomkiisii oo wada socda muusena waa nin xadiido adag ciidanna u wataa ciidan fara badanna u wataa hadduu magaaladaa naga qabsadana uuna halaagi o una baabi'in dee nin waxaa tahay weliyo ilaahay u dhowa ducadiisa la aqbale xoolo iyo lacagba anaga ku siinayne nebi muuse naga habaar bay ku yidhahdeen way qabyaaladeeyendee innaga isku tolo ka yidhahdeen <laughs> soomaalidana qabyaalad baa lagu imtixaamay soo maaha qabyaalad haddaad raacdo khatar weeyaan diintaad iyo khatar baad ku jirtaayo ogow qabiili ha noqone waxaad noqotaa nin qabiil ka sarreeya wax islaamnimo ahayn inay ku dayqin ninka muslimku waa laandheere hal bilyan iyo shan boqoloo milyan oo muslimiin oo adduunyada ku nool baa tolkaaya insha allah dhahada beri baan qiso mayniigu daraa jamaacan ahaynoo waagii daaraha dhaadheera maraykanka la qarxiyey bay ahayd laba kun iyo kowdii bay ahayd maahayn waxay dhaca qaraxo laba kun iyo afartii baan markaa annaguna maraykan annagoo jamaacaah ayaan magaalada new york ka dhaadhacnay aniya sheekh saciid ilaah ku naxariiso shan lix baan ahayn mataarka j f kennedy eraboorka new york marka xiraasadu iyo ilaalintu waa adag tahay ayda iyo askarta isleeka barkana iska sidaana anaku weelasha yadii aan dhiic cuntada ku karsaynin waan iska wadanaa jamaacatu dacwa waa cajiib moogtahay diyaaradduna waa kuweytiya arday jaamiciyiina marka reer kuweyda diyaaradda ka buuxa waa laba kun waa la fuujigan yahay saasaa dadku indhaha kala hayaan diyaaradda dhexdeeda ardaydan jaamiciyiinta waynala yaaban yihin lhin raggan karhkan leh ee haddana new yorka ka dhaadhacaya maxay yihiin xataa haddaan salaamu calaykum nidhaano laska kaayo eegayaan yaa la nagu sawirin macnaha wadaadka yeelkadood eeraboorkii baan ka daadegnay dadkii jaamacadaha u socday nin walba qol baa lala galay interview lala yeeshay qol annakii mar alle markayna arkeen nimankii immigrationkii ma group baa tihiin ha annaku jamaacaan nahay welcome halkan kaalaya kiishiye gooniya intayna joojiyeen kiishiye waa meeshan immigrationku ay baasaboorada kaga dhiftaan halka dadka maalin dhan la haysanayay shan iyo soddon saacaddaan eega shan iyo soddon daqiiqay noogu dhameeyeen annaga hawlahayagii markaasaan halkaa imano alaabteedii baan iska qaadanay kuwa soomaaliyaana arkay markaa mar alle markay soomaalidiina arkeen ee soomaali inaan nahayna ay noo garteen way baxsadeen maxay u baxsanayaan yaan wadaadada laynagu agsawirin markaasaan jamaacaddii ku idhi unduru eega baan ku idhi dadkii nala afka ahaa ee isku wadanka aan ka wada imanay soo naga baxsan maayaan haa haddaba ragganna istiqbaalown haddana bal eega yaana istiqbaalaya markaa niman dhakhtarro ah qaarkood maraykan caddaana ay yihiin qaarna maraykan madow ay yihiin qaarna niman asiyaatiga oo wadankaasi dhakhtarrada ugu qiimo badana new yorka gudaheegaa markaasaa nin walba oo jamaacaddii ka mid a ah, hal gaadhi baa lanoo diyaariyay hal gaadhi mar alle markaan u teginay saa noogu dhegdhegeen markaasaan jamaacaddii ku idhi inakaa laandhaaray haddaba arka daacigaa laandheeraa baan kuhi ninka muslimkaa ee ilaahay dartii u socda waa kaa laandheernimadiisu eega baan ku idhi marka waxaan qisadan u soo qaatee niigu sheegaya wax kale maaha war muslimnimo meel ka sokaysa ha ku qancinba haddaad muslimnimo aad ku faanto oo qofka walaalkaaga muslimnimo aad ku jeclaato oo muslimnimada islaamnimada aan isku xidhiidhinno oon islaamnimada aan isku tixgelinno adaa laandheeray ogow ninkani marka fii suurati alacraaf qisadiisa lagaga warramay ismullaahi alacdamka ilaahay u furay baa la yidhi ducadiisaa mustajaabo ahayd laakiin niman tolkiya intay u yimaadeen bay ku yidhaahdeen nebi muuse iyo qoomkiisii ayaa dagaal inagu soo qaadeen naga habaar markaasuu ya wuxuu yidhi haddaan muuse habaaro adduunyadaydii aakhiradeeda wayga baabii buu yidhi may dee una baabi'in muuse waa nin xadiid u adag magaalada hadduu soo galana reebi maayo waxaa doonta annagaa ku siinay naga habaar waxaa la yidhi way galeen dagaalkii baa bilaabmay nebi muuse calayhi salaam waxaa la yidhi uu jebin kari waayey gaaladii markaasuu nebi muuse ilaahay la munaajooday markaasaa ilaahay ku yidhi addoon addoommahayga ka mid ah meesha ku jiro isagaa ini habaaraya buu yidhi markaasuu nebi muuse yidhi yaa rabbi baail marba hadduu ku taagan yahay uu dad baatil wadana uu u kaalmaynayo diintan adiga isaga inaga dhaxayseed adiguna ku xurmaynaysid ku qadarinaysid ilaahu diintaas iyo ismullahi lacdamkaa aad bartay ilaahu ka saar buu ka masax qalbigiisa waxaa la yidhi hal mar keliya qalbigiisa unbaa wax ka soo kaceeno wax shimbir oo kalea ninka afkiisa ka baxay ba la yidhi deedna carabkii baa soo dhacay markaasay leeyihiin ciidankii muusena way soo durqayaan kolba soo dhowaanayaan markaasay war aaway habaarkii wadde markaa buu leeyahay haddaan haddaan habaartamana habaarkaygu ininku nagu dhacayaa buu nebi muuse ku dhici maayo haddeetoole waayo xiriirkii aniga ilaahay naga dhexeeyaa meesha ka baxay buu yidhi haddee joolo wax kaloo nigu taageera ma hayee laakiin makri baan hayaa buuhi makri makri shirqool shirqool baa nebi muusei qoomkiisa u dhigaynaaye shirqoolkaa baan nii sheegaya farsamada ay farsamada ku dagaalgala buu yidhi waa maxay farsamada wuxuu yidhi gabdhihiinna yaryar ee bikiradaha dhar qurux badan intood u xidhaan nebi muuse qoomkiisa ka horgeeya buu yidhi leanna way way ku fidnoobayaan oo dadka nebi muuse la socda gabdhahaa yaryar bay ku fidnoobayaan markay zinada iyo macaasida ay ku dhacaanna he ilaahay gargaarkiisaa ka faydmaya buui cuquuba kusoo degaysa markaas marka makri taladaa inaan na siiye mooyaane habaar iiga soconayaa iminka ma jiro wa ninkii waa ninka ilaahay yidhi kaladii aataynaahu aayaatina maxaa cilmiga intaa la eg baa ilaahay baray ismullahi lacdamka inuu yaqaano waxaa la yidhi waxa keliya ee ninkaa dariiqa ka saartee leexisay waa casabiyad waa qabyaalad marka caalim baan ahay oqoon baan leehay ilaahay baan u dhowahay ha ku degmin dad fiican baan la joogaana ha ku degminoo abujahal iyo abulahabahe nebi maxamed bay arkeen sal alla alay slam hadalkii nebi maxamed bay maqleen quraanku nabi maxamed akhrinayay bay dhegaysteen haddana way kway ku intifaaci waayeen marka ilaahay tabaaraka wa tacaala istiqaamahayna siiyo waa inaan diinteenna ku sugnaano istaqiim dabaylaa imanaya dabayl socotaa soo socota dabaylo fara badan nebigaa sii sheegay sal alla alay wasalam fitan baa iman doonta oo zamanba zamanka ka dambeeya xaaladu sii adkaanaysa nebigaa sheegay ilaa saacadda qiyaamadu ay dhici doonto waa inuu qofka muminku diintiisa ku sugnaadaa axabu lacmaali ila allaahi adwamuha wain in qalla ilaahay agtiisa camalka loogu jaceelo badan yahay waa camalkee waa camalka la daa'ime la joogteeyo walow camalkaasi haba yaraadee asbaabta istiqaamada diinta kugu siinaysa waxaa kamid mid a ah bay culimmadu leeyihiin waa inaad ku noolaataa waa inaad eegataa bulshada wanaagsan mujtamac wanaagsan almaru calaa diini khaliilihi falyandur axadukum ilaa man yukhaalil baa nebigu yihi saaxiibkaa diinta uu haysto ayaa adigana diin kuu noqonaysee nin walow ninkaad la saaxiibi iska eeg buu rasuulku yidhi marka majmaceenna maadaamuu dhallinyar u badan yahay zamankuna uu zaman dhallinyarada aad ugu xun uu yahay oo zaman halis ay ku soo hagaageen dhinacana zamanku waa ka fiican yahayoo maasha allah dacwad baad haysataan masaajiiddii baa inoo dhismaysa khayrkii baa inoo badanaya ijtimaacyo ayaa la qabanayaa xaflado iyo nadwaad islaamiya ayaa culimmadu inoo qabanayaan war meesha khayr kale waa inaan ku oradno weeyaan saaxiibkaa saaxib diinta uu qabo ayaa adiga diin ku noqonaysa buu nebiguhe nin wallow ninkaad la saaxiibi iska eeg marka bulshada wanaagsan haddaad la saaxiibto diintaadu way kuu badbaadi waayo laa tusaaxib ilaa mu'minan walaa yaakul طacaamaka ilaa taqiyu baa nebigu uhi ha la saaxiibin ilaa qof mu'mina mooyaane haddaad wax bixinaysana qofka alla ka baqale siibuu rasuulku yidhi leanna qofka alla ka baqale haddaad wax siiso ilaahay buu ugu dhowaan ajar iyo xasanaadna adiguna waad ka heli qofka iimaanka leh ee masaajiddii culummada iyo dacwaddii khayrka ku xidhan haddaad cilaaqo la yeelatood la saaxiibto adigana khayrku qofkaasi kuu jiidi sidii ninka reer bani israa'iil ahaa ee sagaal iyo naf nafgooyey wuxuu weydiiyey caalim ii tilmaama buu yidhi nin raahibaa ah loo sheegay raahibka waa ninka caabidka ah. raahibkii wuxuu ku yidhi markuu yidhi sagaal sagaashan naf baan gooye toobad maan leehay maya toobad ma lihid buu ka yidhi dabeedna boqol buu kaga dhigay isagii haddana ninkii ma fadhiisane war nin caalima ah ila doona caalim baa loo tilmaamo war ninkaasaa axkaamta yaqaanee u teg caalimkii markuu u yimidayna deedna markaasuu yidhi haa toobad waad leedahay laakiin toobaddaada shuruuddeeda waxaa ka mid ah dhulkanaad joogto waa dhul xun waa inaad dhulkan aad bedishaa oo xaggeed u beddelaysaa dhulka meelheblaaye la yidhaahdo waa dhul wanaagsan dad wanaagsan oo ilaahay caabudo khayr badan baa ku noole eh. dadka u teg buudho ilaahay caabudayaan la caabud sidaa unbay toobaddaadu adiga ku hagaagaysaa deedna ninkii uu xamaan qaatay jidka barhtamaha isagoo maraya ayaa ajashiisii timiday malaa'ikatulcadaab iyo malaa'ikaturaxma isku qabatay malaa'ikatulcadaab waxay leeyihiin ninkani waa ahlannaar oo boqol naf buu qabaa malaa'ikaturaxmana waxay leeyihiin jaa'a taa'iban ila allaahi casa wajalla ilaahay xaggiisuu u soo noqdo ninkani toobad buu u soo socdee xagga naxariista ilaahay baa loo qaadayaa malag suurad aadamiyela ayaa loo keeno la yidhi u kala garnaq labadaa malag markaasaa la yidhi meeshuu dembiga uu ku galay iyo meeshuu raba inuu u hijroodaa la yidhaha u qiyaasa dhulkuu u socday ee uu hijroonayey ayaa ilaahay u waxyooduu ku yidhi addoonkayga u dhowow taakay dheeraatay buu rasuulku yidhi taako tii u socdayba waxyi min allaahi baa yimid u dhowow addoonkayga inuu naariga gala ma jecliye dhulkaygiiyow addoonkayga u dhowow uu dhowaaday taakuu dheeraaday dhulkuu u socdaybaa markaa loo qaado ee malaaikatu raxma baa qaaday marka mujtamaca saamayn buu noloshaada ku yeelan imaka mujtamacyadeennan markaad masaajidka markuu qofku joogo culammada wacdigooga ama khayrkooga u maqlaayo waa sida bahalkan taayirkan baabuurta naqaska la buuxiyo ama kubadda tuyibka waa la buuxin buuxin erbad haddii lagu mudo ka waran way sii daynaysaa markiiba masaajidka markaad soo gasheed wacdigaa dhegaysatay iimaankaagu iyo khayrkaagu u biirayaa waxaad jeclaanaysaa noloshu sidaa uun iska ahaato laakiin markaad maqaaxida fadhiisata ama bannaanka aad u baxdo markaaba ishaadu ma waxay ku dhacaysaa wax iimaankaaga dhaawacaya mise wax iimaankaaga kubcinaya ya wax iimaankaaga dhaawacayaad maanta arkaysaa markaa zaman adag baan ku jirnaa maanta waa inaan bulshada wanaagsan markaa xaggeega u badannaa masaajidda ku xidhnaanaa dacwadda ku xidhnaa nafteenna khayrkaa socdana aan cilaaqan la yeelannaa soo diyaarmanan insha allah allah inaga aqbalo wixii wanaag ilaahayna soo dhex mariyana isaga ayaa fadligaa iska leh wixii gef naga dhacayna ilaahay hay nooga dembi dhaafo kulligeen ilaahayna miisaanka xasanaadka dhegaysigiina iyo hadalkayga ah inoo wada saaro khaatimadan allah inoo hagaajiyo dembigeenna allaha dhaaf dembiga waalidiinteenna allaha dhaaf diinta allah inoo macaaneeyo maralkeenna allaha shaafiyo mawtaadkeenna allah u naxariisto amni iimaanka allah inoo siyaadiyo dad badan oo muslimiina ah duca dalbanaya oo wada xanuunsana caafimaad sariica allaha siiyo qofa baalu ka kurbaysana kurbada allaha ka qaado sala allahu calaa sayidina maxamed